bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii qawaacid اlcilal waqara'in الtarjiix waxaan joognay mabxadka shanaad ee mabaaxifta uu kitaabku ku saabsan yahay duruqu macrifati cilaة اlxadiiث xadiidka cilladiisa sida lagu ogaanayo buruqda iyo jidadka loo maraayo xadiidka cilladiisa in la ogaado casharkii inoogu soo dambeeyey wuxuu ku saabsanaa mu'allafaat fi lcilal kutub cilalka ee laga alifay halkan marka wuxuu gelayaa sidee lagu gartaa cillada wuxuu yidhi haada almabxahu min ahami almawaadici fii cilmi alcilal baxdigani waa mawaadicda ama meelaha kan ugu muhiimsan cilmiga cilalka ku saabsan liannahu bimansilati athamarati waallubbi lahu maxaa yeelay wuxuu u dhigmaa mirihii iyo dhuuxi waa mirihii iyo dhuuxi wa huwa kadalika sidaadaas oo kalena min ascabi masaa'ilihi masaa-isha cilalka ugu adag waayo hadda waxau gelayaa waxay tahay tadbiiq qaabkii cilada loo baari lahaa loo ogaan lahaa wa qabla alxadiidi canhu intaan laga sheekaynin marka yustaxsanu macrifatu sababi iclaali ala'imati lilxadiid waxaa wanaagsan in la ogaado a'immada xadiidka sababka ay wax u cileeyaan ayb sababka baacidka ah ee keenayo inay riwaayaadka ay cileeyaan maxay tahay intaan la gelin marka duruqu macrifati cilati alxadiid horta maa huwa sabab lbaacid sababka ku bixinaya in xadiidkan xadiid la cileeyo a'imat lxadiid maxay tahay waljawaabu canhu jawaabka marka kaa laga jawaabayo wuxuu yahay ina sababa albaacita sababka bixinaayo calaa iclaalihim a'immada cilayntooda lilmarwiyaati axaadiida ama waxa la warinaya ay cileeyaan allatii marwiyaadka oo daahiru sanadiha sixatu sanadkeeda daahirkiisu uu yahay sixa huwa algharaabatu waay sababta horta ku bixinaysa waa algharaaba huwa algharaabatu waa haraaba istiqraab ama waxaa jiro waxbaa qariib ah ayb wasababu hada alistiqraabi istiqraabkaa sababkiisana amraani laba arin waa humaa almukhaalafatu waatafarudu waa mukhaalafa iyo la keli noqosho oo maalan xadiidkii waxaa la leeyahay tafarud baa lagu cilaynaa tafarada bihi fulaan hebelkaasina tafarudka uu sameeyey ma aqbali karo ama ma xambaari karo ayb mukhaalafa waxay tahay dad baa isla wariyey qof baa marka wuxuu la yimid mukhaalafa la yimid waxbuu khilaafay jaadadii buu khilaafay qofka xifdi badan buu khilaafay dad ka tiro badan buu khilaafay mukhaalafada iyadana waa sabab tafarudka iyo mukhaalafada labadaba waa iska qaraabo walida ishtadda waxaa darnaaday nakiiru lmuxadisiina muxadisiinta inkiridooda calaa man axad ay yacni ku inkiraan ictamada cuskaday ow tatabaca ama raacraacay alaxaadiida alqharaa'iba axaadiidta qharaa'ibka ah waalafraada iyo axaadiidta fardiga ah walfawaa'ida iyo waxyaalaha lagu magacaabo alfawaa'id meel lasuay dhici karta in meel laysuu geeyo fawaaid fulaan iyo layraa oo kale fawaa'iddaas iddaas marka waxay u badan yihiin haraa'ib iyo yacnii axaadiid oo markaa tafarud ou galay dadka marka cuskado axaadiista noocaas ah way inkireen a'imatulxadiid aad bay u inkireen xadiid marka way inkireen qaala axmedu imaam axmed wuxuu yidhi idaa samicta asxaaba alxadiidi yaquuluun haddaad maqasho asxaabuulxadiid oo dhahaya hada alxadiidu qariibun xadiidkan waa ariib ow faa'idatun faclam ogow annahu khaطa'un inuu yahay ow dakhala xadiidun ayaa wuxuu dhex galay fii xadiidin xadiid kale oo markii a'immada xadiidka qaarkood la su'aalay axaadiidtan ka waran axaadiidta qaraa'ibta ama yacnii fardiga ah liqaraabatihaa ow lifardihaa fararnaa kelinimada qaraabada ama fardinimada ayaan uga cararnay ayb ama marka axaadiid sidaasoo kale loo sheego waa xasan iyo layidhi min xusnihaa farartu shucba saasuu yidhi ayb waxyaabahaas marka hariibkanna ha u qaadanin hadda waxa laga hadlaayo ma ahan hariibkii musطalaxa lagu baran jiray oo maa rawaahu raawin iyo ama maa tafarada bihi raawin iyo keliya ma aha waa dhici kartaa xadiid hariib ah oo uu raawi la gooni noqday in la qaato oo raawigaasi marka tafarudkiisa ama qaraabadiisa la aqbalo saddex qowl camalaa ku jirtay masaladaas ibnu rajab eh, sharx cilali tirmidiga sida uu ku sheego mutlaqanba in la diidaba oo saniicu a'imma qaarkood wuxuu yahay xataa imaam min ala'imma haddii uu xadiid la tafarudo waa ka tegayaan qaarna waxa ay ka dhigayaan marka waxay kala saarayaan xufaadda iyo shuyuukhda oo markaa waxay leeyihiin xufaadda waa aqbalayaan tafarudkooda ama shuyuuq ma aqbalayaan shuyuuq marka waa xaafidku waa ka darajo hooseeya sheekha marka la leeyahay ayb oo qaar marka iyagu marka kaasoo kale ka aqbalayaan qaarna qaarna way aqbalaan waa kuwa mutasaahiliinta marka mulaqan in loo aqbalo mudlaqan in loo diido ima xufaad in laga aqbalo lxufaad oo shuyuuq iyo iskaana aan laga aqbalin taas dhaxaana marka xoog leh marka calaa kullin marka qaraabada iyo tafarudku waa nooc yacni waxyaabaha marka sababka a'immada ku bixiyo inay wax cileeyaan wa qaala aydan wuxuu yidhi taraku lxadiida xadiidkay ka tageen waaqbaluu cala alqaraa'ibi qaraa'ibtay aadeen xadiidka qariibkaa maa aqala alfiqha fiihim alla yaraa fiqiga dhexdooda wa qaala aydan waxaa kaloo imaam axmed yidhi sharu lxadiidi alqaraa'ibu axaadiidta kan ugu xun waa qaraa'ibta allatii laa yucmalu biha kaas oo aan lagu camal falin yani qariibnimadaba qofku muxuu yani sida badan waxa uu qaraabada u aadayo waxay tahay ama istiqraabka oo u samaynayaba waxbaa ku jiro meeshaas sida badan marka sharu lxadiidi alqaraa'ibu alatii laa yucmalu biha kuwan lagu camal falaynin wa qaala bnu maciin waxa uu yidhi maa akdaba alqaraa'ib alla yani been badana qaraa'ibta marka laga hadlayo sariqatulxadiidka xataa qofku maxaa u geeyey inuu sariqatulxadiid uu sameeyo lilistiqraab wuxuu rabaa in sanad xadiid lagu yaqaanay sanad saxiix ah inuu isagu marka sanad aan loo aqoonin intuu u sameeyo oo been ah matnigii uu ku wariyo ujeedkiisu waa maxay in la yidhaha ninkan rixlo badanaa ah, wax dadka aysan keenin ee sanad aynan dadka haynina isaga agtiisa ahaaday oo nin rixlo badan oo safar badan oo cilmiga meel dheer u aaday istiqraabu uga dan leeyahay falmukhaalafatu mukhaalafada iyo watafaruddu tafarudku tastadcii waxay u yeeranaysaa istiqraab alcaalim yacnii qofka caalimka marka in la istiqraabo waalqaraabatu qaraabadana tadullu calaa bacdi almukhaalafati qaraabaduna waxay tusaysaa mukhaalafo wax un mukhaalafo ah sawaaun waxaa isku mida kaanat fi sanadi ahaataya aw ilmatni ahaataya wa daabitu alqaraabati qaraabada daabitkeeduna waxay tahay wain kaanat hiya nisbiyatanba ha ahaatee qaraabadu waa nisbi ilaah yacuudu ilaa darajati raawi fiiri marka raawiga derajadiisay u noqonee fii nafsihi nafsadiisa mar asaa la fiirinaa xaafid miya sheekh miya darajada dabdiga uu ka joogo waa halkee wa fii shaykhihi bay u noqonaysaa sheekhiisa ayb oo sheekha uu ka warinayo u noqone suu ku yahay sheekhaas wa abaqatihi zamaniyati iyo dabaqadiisa xagga waqtiga dabaqada uu isaga ku jiro wa fii lafdi alxadiidi xadiidka matnigiisay u laabaneen wama shtamala calayhi iyo wuxuu koobsadayo min macaanin macaani ah tatacallaqu bishariicati ku tacalluqdo am bilfadaa'ili ama fadaa'il walmanaaqibi iyo manaaqib wasiyari siyar iyo wanaxwiha yacni matniga waxa uu ku tacalluqana waa u laabanay waman akhraja alxadiida iyo xadiidka cidda soo saartay ahuwa mutaqadimun miyaa ow mutaahirun mase nin dambowa wagayri dalika iyo waxyaabaha qayrkood mima yacrifuhu almutamarisu binnaqdi saliim naqdiga saliimka qofka aad u mumaaraseeyey waxa uu garanayo wa ahamu lasbaabi asbaabta tan ugu muhiimsan allatii qad tudkaru la sheego fii asbaabi aliclaali iclaalka asbaabtiisa lagu dhex sheego raajicatun waa mid u noqonayso fii maa yadharu lii buu yidhi sida ii muuqanayso ilaa sababin waaxidin hal sabab huwa almukhaalafatu waana mukhaalafada lanna mukhaalafada lafteeda tafarud oo ka soo baxaa see uga soo baxaa maalan waxaa laleeyahay intaasna saasay u warisay watafarada fulaan bikadaa yani ninka hebel ahaa tan la gooni noqday inta kalena saasay mukhaalafana waa jirtaa tafarudna waa jiraa wa sababuhaa haaliban laa daa'iman sababkeeduna mukhaalafada sababkeedu waa haalib joogto ma aha Eh, yani aلtafarudu ayb waahamu اlasbaabi alatii qad tudkaru fii asbaabi اliclaali raajicat fi ma yadharu lii ilaa sababin waaxidin huwa almukhaalafatu wa sababuhaa haaliban sababkeeda mukhaalafada sababkeeda sida haalibkaa laa daa'iman joogta maahane attafarudu mukhaalafada sababkeeda sida haalibka waa tafarud fabilihtimaami bihimaa marka tafarudka iyo mukhaalafada oo aada ihtimaam loo siiyo ayaa yatamakanu lmar-u qofka uu ku tamakunayaa ay ugu suurogelaysaa min diraasati tacliilaati alculamaa culimada tacliilaadkooda inuu daraaseeyo macrifati cilati alxadiidi iyo cilada xadiidka garashadiisa wa dariiqati dalika iyo kaagaa dariiqiisa marka wuxuu ku soo koobay sababka a'immada inay xadiidka cileeyaan u keenaayo waa laba sabab oo ay dhici karta mararka qaar inay isgalaan almukhaalafatu watafarud sababka mukhaalafada haaliban waa tafarud mararka qaarna inaynan noqonin waa dhacdaa ayb marka labadoodaas markaad cilalka sababka wax loo cilaynayo imaa qof baa wax la gooni noqday aslanba ama qof baa wax la gooni noqday mukhaalafowna ku dhex jiraa ayb labadaas marka baab oo aad loo fiiriyo yacni qofka ayuu wuxuu ku tamakunayaa inuu inay u fududaato diraasada a'immatulcilal iyo tacliilaadkooda wa طariiqatu macrifati cilati alxadiidi xadiidka cilladiisa garashadeeda dariiqada loo maraa ijmaalan si duuduub ah tactamidu calaa maraaxila alaaa saddex marxalee cuskane kow jamcu turuqi alxadiidi xadiidka duruqdiisaoo la jamciyo almukhtalifati ee kala duwan bitawasucin weliba lagu dheeraado cinda alxaajati marka baahida weliba ay jirto kow waa taas jamcu turuqi alxadiid xadiidka in loo abtiriyo oo duruqdiisa in allaale inta la raacraaci karo la aruurin karo la aruuriyo waxay ku gaarsiinaya inaad cilladiisa garato labo taxdiidu madaari alkhilaafi calaa man yakuun in la xadido khilaafka iyuu ku dul wareega taasna marka aad waxaan ugu soo aragnay sunanu nasaa'iga mujtamac aadu ugu badan yahay waayo isagaaba kuu xadidayaba nasaa'il oo wuxuu ku leeyahy alikhtilaafu calaa fulaanin alikhtilaafu cala الzuhriyi fii xadiidi anas oo kaleu leeyahy waaba kuu xadiday zuhri waay waxa laysku khilaafayo meeshaas fiiri bis madaaru lkhilaaf taxdiidu madaari اlkhilaafi calaa man yakuun wاnnadaru fii kulli riwaayatin marka riwaayo walba la fiiriyo aad loo fiirfiiriyo hal fiiha khilaafun aakhar riwaayo walbo oo awjuuhdaas iyada khilaaf ma ku jiraa dhexdeeda waayo mararka qaar waxaa dhici karta zuhri oo kalaa khilaafka uu ku dul wareega sufyaan bnu cuyayna maalik yuunus cuqayl awsaaci afar shan arday camal waxaa laga yaabaa marka khilaaf inuu ka dhaxeeya ardaydaas oo zuhri sida looga warinayo ku saabsan mararka qaar haddana waxaa dhacaya khilaafka dhexdiisa sufyaanu bnu cuyayna riwaayadiisa haddana inay ardaydiisa iskhilaafto oo mar ay kuwa kale waafaqdo asalka dadka la siman sufyaan midna inaynan waafaqin waa dhacdaa iyadana soo maaha marka markuu ku wannadaru fii kulli riwaayatin hal fiiha khilaafun aakharu khilaaf kale ma jira in la feeriyo iyadoo sufyaan khilaafka kala dhaxeeyo maalig iyo yuunus oo kale ayaa haddana sufyaan laftiisa khilaaf ku jiri karaa oo cabdullahi bn yasiid ilmuqrina sibuu uga warinaa xumaydi abubakr alxumaydina inuu si kale uga wariyaa laga yaaba wahaakada ibnu abi cumar alcadani inuu si uga wariyo laba kale oo ardaydiisana si kale uga wariyaan oo khilaafkii inuu khilaaf kasoo dhex baxo dhexdiisa ayaa dhacayso wannadaru في xaali ruwaatiha iyo in la eego ruwaadda xaaladooda wa buldaanihim iyo buldaantooda waاkhtisaasihim ruwaadda ikhtisaasaadkooda biraawi raawi ay la gaar noqdaan ikhtisaas ay ku leeyihiin almukhtalafi calayhi raawiga laysku khilaafsan yahay qofka khilaafka madaaruhu ou yahay beledka ruwaadiisa si ay ardada ka weriso qaarna waxaa la yidhaahdaa qofkaasi aada u laasimay hebel mid kalena aad inuunan u laasimin baa laga yaabaa meeshaan marka waxaa imaanayo macrifatu dabaqaati almukiriin ile badanaa khilaafku mukiriin unba horta ku dhaca sida badan madaarulkhilaaf waa qof mukir ah saasa u badan qofkaas mukirka ee ardayda badan leh waa inaad dabaqaadkooda kala taqaanid yaa la siinaa abaqa aluulaa abaqa ahaaniya abaqa ahaalita yaa la siinaa oo maalan adabaqa aluulaa waa kuwa laleeyahy ahbatu nnaasi fi fulaan ahbatu nnaasi fi zuhriyi waxaa la leeyahay maalan ibnu cuyayna haakada awsaaci oo kale dabaqada labaadaa laga dhigayaa dabaqa saddexaad afaraaduu leeyahay sufyaan ibnu xusein oo kale ibnu abi farwa dadka gadaalo marka raawigan ikhtisaas ma la leeyahay qofkan laysku khilaafay waa in la fiiriyaa iyadana <clears throat> qaala ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi madaaru tacliili cilaynta madaarkeeda fi lxaqiiqati sida xaqiiqada calaa bayaani اlikhtilaafi ikhtilaafka yani caddaantiisa kullamaa ikhtilaaf ku caddaado kullamaa cilada yani xaqiiqadeeda iyo meeshay ku dul wareegaysa ila garan karo wayatanabbahu ila ata'akudi min salaamati almarwiyaat wayatanabbahu wuxuu ku baraarugayaa qofka wax feerfeerinayo ila ta'akudi inuu hubsado min salaamati اlmarwiyaati waxa la warinaayo horta inay nabad qabaan jumlatan duduub ahaan wa ana alikhtilaafa iyo ikhtilaafka calaa asxaabi almadaari dadka khilaafka uu ku dul wareegayo asxaabtooda ardadooda ikhtilaafkooda hayru mu'ahirin mid wax saamaynaya maaha fii asli اlkhilaafi asalka khilaafka mid wax ka saamaynaya maaha wain xtaaja ilaa diraasatin mustaqila haddii kale wuxuu u baahanaa diraaso mustaqil ah yani wuxuu ka wadaa riwaayaadka laftooda iskhilkhilaafsan waa inuu hubiyaa inay iyaga riwaayaadka naftirkooda inay horta nabad qabaan oo khilaafkuba hadduusan ahayn wax sugan waxaan gadaale marka waxay macno ay taahiir yeelanayaan ma leh marka waa in horta khilaafka ou sugaa inuu jiro nabad qabo khilaaf ahaan u nabad qabo ayb taas inuu ogaado waxaa kaloo ogaana wa ana alikhtilaafa cala asxaabi almadaari hayru mu'ahirin fii asli اlkhilaafi dadkan dambe isasii khilaafkoodu aslulkhilaafku ma saamaynayo kaasna waa taagnaanay ayb oo mid walba marka daraaso iyo wuxuu u baahanaa marka mustaqil ah saddex labuu hadda sheegay jamcu turuq taxdiidu madaari اlkhilaaf iyo wixii la xiriiray saddex atarjiixu bayna aruwaati ruwaadda in la kala rajaxo aw iljamcu bayna riwaayaatihim ama riwaayaadkooda in la jamciyo calaa ususin cilmiyatin lagu jamciyo aasaas cilmiya wa qawaacida manhajiya qawaacid yani manhaji ah mustanbaatin yani mustanbadatin la istimbaaday xagee laga istinbaadaa min saniici culamaa'i alcilali asaabiqiina faxasb culimadii cilalkee hore habka iyo siday u shaqeeyaan iyo saniicooda in qawaacid laga istimbaaday in lagu socdo waayuu leey iyadoo la raacayo usus اlmutaqadimiin duuna nadarin iyadoon waxba laga fiirin ilaa qawaacid اlmandiq mandiqa qawaacidkiisa ixtimaalaat اlcaqli yacni mutaakhiriinta ixtimaalaad caqliya iyo qawaacid mandiq ku dhisan iyay ku socdaan buu rabaa inuu yidhaahdo yaan la fiirinin mararka qaarna ood arkaysaayo marka laga hadlaayo mabxadka ziyaadatu hiqa iyo kale markay ka hadlaan waa kuwa yidhaahdo ziyaadadu hadday tahay in kaanat munaafiyatan lilasli asalka hadday anfinaysana ruddad waa la radinaya haddaynan asalka anfininna waa la qaadanaa saas iska idlaaqaa hadhow marka ziyaadadaani asalka ma ka hor imaanay mase kahor kama hor imaanayso ayaa waxaa dhici karta in loo maro duruq wacira aad u culus iyo tacasuf badan oo ku jiro ilaa la yidhaahdo wej-un waa lagu jamci karaa labadan riwaayo ziyaadada iyo asalka ay ziyaadada ka tahay si uun haddii loo jamcin karo shuduud ma la sheego karo ziyaadada lama cilay karo sidaasay qabaan fuqahada iyo mutaahiriinta walidaalika sidaasna ma ahan yani dariiqadii culimmadii hore waxaad arkay ziyaado la cilaynaayo mararka qaar munaafiya min kulli wajhin ba aan ahayn iyaga marka waxay fiirinayaan waxaan ma sugan yihiin masma sugna oo maalan ziyaadada xadiidka eyga oo kale waxaa ku jirtay falyuriqhu falyuriqhu idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyuriqhu cali bnu musir baan filaa inuu ku dari jiray falyuriqhu falyuriqhudaas marka a'immat اlxadiid waa cilaynayeen fuqahadiina marka waxay leeyihiin inuu daadiyo weelka biyaha ku jiro wax ay ka hor imaanayso male yacnii kuwa aan sheegin ka hor imaan mayso saa darteed marka xugun ziyaadayba ka istimbaadayaanoo waxay leeyihiin mar haddii hala daadiyo layidhi inay najaasowday baa laga fahmaa iyaga marka khilaaf fuqahada u dhaxeeyo eyga yacnii najaas miya waxa loo dhaqaayo mase tacabudaa loo dhaqaayo halkaas ayay fal yuriqhuda la aadayaan hadhowna hadhowna waxay leeyihiin ziyaadadan hayru munaafiya waaye hayru munaafiyatin lilasli waayay leeyihiin laakiin culimmadii hore waxaas ma feeriyaan ma saas uma dhaqmo ibnu salaaxa waxbuu soo dhadhoweeyaa wuxuu yidhaahdaa ziyaadadu munaafiya hayru munaafiya iyo mid bayna bayna midda marka dhexdhexaadka waa iska midda ama yani ziyaadada waxbay qayde waxbay khasisee isagu bayna bayna waayuu leeyahay laakiin calaa kullin hal qaacido uma laha a'immada cilalka arrintaas qaraa-intay ku socdaan sida marka qaraa-intu ay tusto ayayna xukumaan waa iska tusaale aan kusoo ayb way badan tahay marka ziyaadaad badan oo sidaas oo kale ah oo wax may anfinaya mise ma anfinayso waxaad arkaysa aada laysugu haayo iyo kuwo wax nafiiba aan ku jirin haddana la leeyahay ma saniicul a'ima ay tahay in shuduud ay ku xukumayaan ayb wailaa haada ashaara alkhatiibu albaqdaadiyu kanoo ayuu ishaaray xaggiisa biqowlihi buu ku ishaaray wasabiilu ilaa macrifati cilati alxadiidi xadiidka ciladiisa garashada la garanayo jidka loo maraayo an tujmaca bayna uruqihi ama an tajmaca bayna uruqihi inaad uruqdiisa jamciso duruqdii la jamciyo waa in marka duruqdii la jamciyo wayactabira bimakaanihim min alxifdi iyo in la fiiriyo booska ay xifdiga ka joogaan dadkan tirada iskhilaafsan ninba xifdiga darajada uu ka joogo wa mansilatihim iyo darajadooda fi litqaani waadabdi itqaanka iyo dabdiga dabdiga mararka qaarde xifdiga sadriguu noqon karaa kitaabka kitaabkuu noqon karaa wuxuu noqon karaa raawigaani sheekha uu ka warinayo hadduu ehelkiisa yahay min ahli beytihi haddii uu yahay waa uga xifdi badnaana waana uga danayn badan yahay waana ka e, dheehid badan yahay qofka ka fog soo lan leanna caweye maalin hadduu guriga la joogo iyo nin mar un arkaayo isku mid maaha labadooda siyaalo badan waxyaaba waana qaraa-in wax lagu rajaxo oo dabdiga xaggaas inuu ku bata ayaa ayaa xoog yeelanaysa walidaalika yani israa'iil xadiidkiisa can jaddihi abi isxaaq waa la rajaxay xadiidkii laa nikaaxa ilaa biweliyin mawsuuluu ku wariyey isagoo mawsuul shucba iyo sufyaan oo waaweynna xadiidka waxay ku wariyeen mursal ahaan oo abi burda qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa nikaaxa ila biwaliyin israa'iilna abi burda can abi muusa can الnabiy sal l slam laa nikaaxa ila biwaliyin bukhaari iyo a'imat اlcilal kaas danbay rajaxeen lianna israa'iil yani waa yutqinu axaadiida jaddihi xadiidkii rukaana laftiisa abu daawuud kuwaatuu saasoo kale ku rajaxi jiray lafdiga oo ay wariyeen ehelkiisu wuxuu ahaa dhallaqa rukaanatu umma rukaanata albatta lafdiga albatta qaar baa marka waxay wariyeen alaaan waxaa la wariyey lafdiga albatta saxan lianna ehelkiisii waay waxa warinaya iyagaana ogaal u ogaal badan oo dadka kale waa ka ogyihiin siday halkaasu kalu dhihi jiray dabdigu marka meelahaas ayuu aadayaa wayactabiru bimakaanihim min alxifdi wuxuu fiirinayaa marka darajada ay xifdiga ka joogaan wa mansilatihim iyo mansiladooda litqaani xagga yani itqaanka iyo hubinta iyo wadabdi iyo dadiga ama almru alwal arrinka hore arrinka hore waa maxay an tujmaca uruquhu uruqda in la jamciyo famin shawaahidihi min kalaami lmuxadisiina asaabiqiina a'immadii muxadisiintii hore shawaahidda laga haayo laga deliishanayo warkooda waxaa ka mid a ah qowlu bni lmubaarak ayaa ka mid idaa aradta an yasixa laka alxadiiu haddaad rabto inuu xadiidka ku ansaxo fadrib bacdahu bibacdin qaarkiis qaarka kale ku dhufo yacnii isku wada arag kulligiisa duruqdiisa jamciga waqaala axmedu axmed waxa uu yidhi isagana alxadiiu xadiidka idaa lam tujmac duruquhu duruqdiisa haddaan ururinin idaa lam tajmac duruqahu duruqdiisa haddaadan jamcinin lam tafhamhu ma fahmin haddii aadan xadiidka duruqdiisa jamcinin ma fahmin xataa marka la sharxaayo duruqdiisa in la jamciyo waxay ku fiican tahay sharax waana dariiqada ibnu xajar ou fatxulbaari kuwada u aabsaas waqaala bnu lmadiniy ibnu lmadini wuxuu yidhi albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam yatabayan khata'uhu baabka haddaan duruqdiisa la jamcinin khata'a meeshaas ku jira ma caddaanayo qof inuu gafsan yahay waxuu caddaanaa marka duruqdiisa dhan la fiiriyo waqaala bnu maciin ibnu maciin waxa uu yidhi uktub alxadiida hamsiina mara konton mar xadiidka qor yani konton dariiq xadiidka ku qor faina lahu aafaatin kaiira aafaad badan uu leeyahay wa qaala ayضa waxau yihi low lam naktub alxadiida min alaaiina wajhan maa caqalnaahu xadiidka haddii aanan soddon wej ka qorin ma fahmin wayuwadixuhu waxaa caddaynaya qowluhu ayضan ina xamaada bna salma kaana yuqdiu wuxuu yihi xamaad waa gafi jira walidalika xamaad ibnu salama min rijaali muslim aa la gooni noqda bukhaariga raggiisa maaha hal xadiidaa la sheegaa oo waro uu ku jiraa marka xamaad marka xamaad ibnu salama kaana yuqdi faaradtu waxaan doonay buu yidhi marka ibnu maciin an umayiza khaa'ahu min khaa'i gayrihi khaa'a asaga ay cuhdadiisu tahay yani gefka uu asaga galay iyo keyrkiis khaladka uu leeyahay inaan kala soocaan damcay ayb faidaa e, ra'ayta asxaabahu haddaad aragto xamaad raggiisa ardadiisa qad ijtamacuu calaa shayin inay kulligood shay ku ijmaaceen halsi ay wax u warinayaan calimta waxaad ogaanaysaa ana alkhaa'a min xamaadin nafsihi khaa'a marka inuu xamaad yahay waida ijtamacuu calaa shayin hadday ku kulmaan canhu xaggiisa wa qaala waaxidun minhum mid iyaga ka midana khilaafahum uu yidhaahdo calimta waxaad ogaanaysaa ana alkhaa'a minhu qofkaas inuu gefka ka yimid laa min xamaadin xamaad uunan ka imaanin fa umayizu marka waan kala soocaa buu yidhi baynamaa akhda'a huwa binafsihi wuxuu isaga nafsad ahaantiisa u gafay iyo wabaynamaa ukhdi'a calayhi iyo waxa asagu gafkiisa ouna lahaynoo lagu gafay isaga soo ma fahmaysaan yacni marna waa lagu gafay marna isagaaba gafka leh sidee lagu kala garana ardaydiisii oo dhan oo hal si u warinayaan marka la arko cillana meesha ay taallo alcuhdatu calaa man calaa xamaad nafsihi say laftiisa waay arrintaas marka asaa iskale gefka haddii laakiin asaga ardaydiisa ay iskhilaafeen oo ninna uu si cillaysan wax u wariyey midna si kale inta kalena ay si kale u wariyeen gefka asaga kama socday ardayga uu ka socdo isagaa lagu korgefay ayb qaala almaymuuniyu cibaarada marka marba xaalay ka soo tegay mar waxaad moodaa mutakalim mar haddana mukhaadab yani halkaas faaradtu yani faإida aradta an tumayiza khaطa'ahu min khaطأi gayrihi faidaa ra'ayta asxaabahu saasoo kale ku fiicnaan lahayd ama isaga laftiisa inuu hadlaayaba marka oo uu leeyahay fain ra'aytu asxaabahu qad ijtamacuu calى shayin calimtu ana alkhaطأa min xamaadi nafsihi waida اجtamacuu calى shayin canhu waqaala waaxidu minhm khilaafahum calimtu ana alkhaطأa minhu la min xamaadin faumayizu bayna ma akhطأa huwa binafsihi wabayna ma ukhdica calayhi qaala almaymuuniyu tacajaba ilaya abu cabdillaahi abu cabdillaahi baa marka iyaab geliyey yacni axmed bn xambal ayb uu la yaabay miman yaktubu اlisnaada wayadacu lmunqaطica xadiidka musnadka qof qoraayo ayuu la yaabay uu ii sheegay marka xadiidka musnadka qof qoraayo wayadacu lmunqaطica xadiidka munqaطicana ka tegaayo munqadaca maadaama uu ka mid yahay min aqsaami daciif uu ka tegaa musnadka keliyou qoraa waaba la yaabay buu yidhi kaas uma qaala wuxuu yidhi warubbamaa kaana almunqaicu aqwaa isnaadan waakbar fiiri meeshan waxaa laga yaabaa buu yidhi munqaicu inuu xoog badan yahay xagga isnaadka inuu ka weyn yahay baa laga yaabaa musnadka munqaic baa xoog badan maxaa u qaadanayna yani munqaica xoog badan maxaa u qaadanaysa munqaica saxiixuu noqona maa laga wadaa maya xadiidkan duruqdiisa la isku khilaafay oo hab munqaicana lagu wariyey hab musnadana lagu wariyey waxaa laga yaabaa habka munqaica inuu sax yahay xagga werinta xagga werintaan ka hadlaynaa xadiidka ka hadli mayna ayb marka haddaad munqaici ka tagto ood musnadkii wahmiga ahay qorato qusuur soo marmarka wuxuu rabaa isaga labadaba in la qoro meeshaasna waxaa kaaga soo baxaayo axaadiidta daciifka in la qoro xikmadda ku jirta bacd annaas marka waxay leeyihin maxaa axaadiidtan daciifka maxaa loo qoraa tirmidi waa werinaa waa daciifu dhahaa abu daawuud waa werinaa inqidaacuu ku cilayna muxuu ka warinaa bay isleeyihin werintaas macno badanay yeelanaya macnahaas waa hadda wuxuu isagu sheegaya imaam axmed qultu waxaan idhi bayinhu lii ii cadday kayfa sidee qaala waxa uu yidhi taktubu lisnaada muttasilan wahuwa daciifun isnaadkaad qoray xadiidka musnadkaad qoraysaa isnaadkaad qoraysaa oo muttasila waana daciif wayakuunu lmunqaicuna wuxuu noqonayaa aqwa isnaadan minhu inuu xoog badan yahay xagga isnaadka uu ka xoog badan yahay kii mutasilka ahaa wa huwa yarfacuhu waana rafcinaa uma yusniduhu waana isnaadina waqad katabahu huwa wouna qoray isaga calaa annahu mutasilun inuu yaho u qoray xadiidku inuu sidiisa mutasil marfuuca inuu yahay buuna u qoray wahuwa yazcumu wuxuuna ku andacoonayaa annahu laa yaktubu inuunan qoraynin ilaa maa jaaca can nabiy sal l slam wuxuu nebiga ka yimid unmaahne xaggiisa macnaahu macnihiisa uu nebiga ka yimid low kataba alisnaadayni jamiican dii labada isnaadba uu qori lahaa midkan musnadka marfuuca ah ee laakiin dacfiga ku jiro iyo midka munqaica ah uu qori lahaa labadaba hadduu isdhinac dhigi lahay uu raad raaci lahaa carafa almutasila min almunqaici mutasilka horta munqaica waa ka garan lahay yacnii dacfa daa wa quwata daa wuxuu garanaa midkan dacfigiisa iyo midkan quwadiisa u garan lahay laakiin haddaa iskaga dhaafto waa daciif midkan guud ahaan nowciyadiisau daciif ku yahay haddaa uga tagto waxaa laga yaabaa xadiidkan inuu munqadicnimadaba ku yimid oo kii marka sida saxdaa uu ku yimid intaad ka dheeraato si qaldan adoo isdhahaya xadiid nebi oo marfuuca weri musnadka adoo markaa yacnii rabo oo shardigaaguba uu yahay waxaa laga yaabaa inaad midkaani marka musnadka kii cillayn lahaa oo cilladiisa sheegi lahaa inaadan qorin baaba laga yaabaa khadiibu lbaqdaadina aljaamic fii akhlaaqi raawi wasaamic baabka saas camal uu tarjamtay markain xadiid daciifa la qoro yacnii xadiidka waxaan u munqadica la qoro bijanbi lmusnad ilmuttasil faa'iidada ku jirta iyo u keenay warkan ku keenay wa qaala abuu xaakim low lam naktub alxadiida min sitiina wajhan maa caqalnaahu lixdan wej haddii aanan ka qorin xadiidka ma garanayno wahadihi alqisatu calaa tuulihaa qisadan soo socota calaa tuulihaa lala qabo dherarkeeda tadullu waxay tusaysaa calaa maa dukira wixii la sheegay oo waa maxay min annadari in la eego ilaa man akhda'a qofka gafay iyo waman ukhdi'a calayhi iyo kii lagu gafay korkiisa la kala saaro qaala cabdiraxmaan bnu mahdiy qisada waa tan marka maa ra'aytu saaxiba xadiiin axfada min sufyaan athawriy ma arkin buu yidhi nin xadiid leh oo sufyaanu thawri ka xifdi badan xadaa yowman can xamaad bni abi sulaymaan maalin buu wuxuu xadiid ka sheegay xamaad bnu abi sulaymaan can camri bni caطiyata can salmaan alfarisiy qaala wuxuu yidhi albusaaqu laysa biaahirin salmaan alfarisi albusaaqu laysa biaahirin hadalkii salmaan mawquuf sanadkaanaana looga wariyey faqultu waxaan idhi yaa abaa cabdillaahi haadaa khaط'un cabdiraxmaan ibnu mahdi baa dhahaayo sufyaan thawri baa waxaan ku yidhi haadaa khaط'un faqaala lii wuxuu igu yidhi kayfa sidee caman haadaa yaa yacni kan xaggiisa laga warina qultu waxaan idhi xamaadun can ribciyin can salmaan marka meesha khilaafku waa maxay xamaad sheekhiisa waa ribciy bni xiraash sida cabdiraxmaan uu u haysta isaga sufyaanu thawrina siduu ku wariyey sidee waaye xamaad bnu abi sulaymaan can camri bni caiyata amarkaa qalad ah, marka saasuu rabaa inuu dhaho qaala waxa uu yidhi sufyaan man yuxadiu bihi can xamaad yaa ka warinaya xadiidkan xamaad isaga xamaad ardayga xamaad sidaan uga warinayaa uhay qultu waxaan idhi buu yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaaniihi shucbatu can xamaadin can ribciyin qaala wuxuu yidhi sufyaanu thawri akhda'a shucbatu fiihi shucba waa ku gafay xadiidkan uma sakata saacatan cabaar buu aamusay uma qaala waxa uu yidhi waafaqa shucbata calaa haada axadun sidaan aad sheegtay oo xadiidka inuu ribci sheekh xamaad uu yahay cid ku waafaqday ma jirtaa shucba ayuu yidhi qultu waxaan idhi nacam haa qaala man yaa ku waafaqay qultu waxaan idhi buu yidhi saciid bnu abi caruubata wa hishaamu dastuwaa'iy wa xamaad bnu salama saddex baa ku waafaqa faqaala waxa uu yidhi akhطأa xamaadu xamaad waa gafay huwa xadaanii isaga ii waramay can camri bni caطiyata can salmaan daba xamaad isagaa gafsanaymaqaala cabduraxmaan cabduraxmaan wuxuu yidhi fawaqaca fii nafsii nafsadeyda waxaa ku dhacay waxbaa galay qultu waxaan idhi arbacatun yajtamicuuna calaa shayin waaxidin afar raawi afar sheekh baa hal shay ku kulmaaya yaquuluuna can xamaadin can ribciy say ku dhacay mar afar intay iswaafaqdo see khada marka xaggooda uu jiraa ama xamaad xaggiisa falamaa kaana bacda sanatin ukhraa sanad kale markay kadib ay ahayd sanata xdaa waamaaniina wa mia boqol sideetan iyo kowdii akhraja ilaya gundarun waa raawiyatu shucba hooyadiisna wuu qabay gundar ayaa wuxuu ii soo bixiyey buu yidhi kitaaba shucba kitaabkiisa faidaa fiihi waxaa ku yaallo can xamaadin can ribciyin waqad qaala xamaadun maratan can camri bni caiya kitaabka marka maxaa laga helay xamaad in marna uu dhihi jira camr bnu caiya marna uu ribciye shucba laftiisa kitaabkiisasaasaa laga helay qaala cabduraxmaan cabduraxmaan wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi markaa raximaka allaahu ya abaa cabdillaahi waa sufyaan thawri kunta idaa xafidta shaya laa tubaalii man khaalafaka haddaad wax xafiddo waxaad ahayd ciddii ku khilaaftay inaadan u aabayeelaynin afar baa waxay yidhaahdeen armaad kaaga ku noqotaa yani isaga cabdiraxmaan wuxuu islaa afartanad ay dhinac isku raacday camru bnu cadiyaaba qalad ahba xamaad inuu sheegay ribci baa sax ah marka sufyaanaa gefsan sufyaanna waa diiday gefka markii dambena shucba waxaaba laga helay kitaabkiisa inuu marna yidhi ribciy xamaad inuu leeyahay can ribciy wa qaala xamaadun maratan can camri bni cadiya alkhaau miman marka alkhaau miman min xamaad afartan ma aha waa xamaad marka khaaa cidda uu ku dhacaayo khaaa maraawiga mas asagaa lagu gefsan yahay in la kala saaro aaday muhiim u tahay marka wa qaala ayuubu sakhtiyaaniy waxa uu yidhi idaa aradta haddaad doonto an tacrifa khaطa'a mucallimika mucallimkaaga khaa'iisa inaad ogaato fajaalis hayrahu hayrkiisa la fariiso yani adiga ha raaraadsanin ha u qasdin macnaha inaad qaladka macalinkaaga raadisid ood ku qabata hadhow saas maaha ujeedku ee waxay tahay haddaad dad badan wax ka barato adiga wax badan baad ogaanaysaa macallinkan bani aadam waayo wuxuu ku gafay mid kalea kuu saxayo ayb wa dukira wixii la sheegay dahara waxaa ka muuqanaya meeshaas cilmu اljarxi wاltacdiili wa cilmu اlcilal labadaas cilmi qaala abu zurcata abu zurca wuxuu yidhi nadartu fii naxwin min amaaniina alfi xadiiin siddeetan kun oo xadiid oo kalan fiiriyey buu yidhi min xadiidi bni wahbin bimisra oo xadiid ibni wahb cabdullahi bni wahb almisri wa fii hayri misra masar uu ku sheegay iyo keyrkeeda maa aclamu ma ogi anii ra'aytu lahu inaan u arkay xadiian xadiid laa asla lahu asal aan lahayn xifdigiisu ka waramawaman raama qofkii doono fii hada zamani waqtigan jamca cushri maa dakara abuu zurcata abuu zurca wuxuu jamciyey toban meelood meel inuu jamciyo qofkii doono zamankan lama stidaaca ma awooda qalab iyo electronig iyo wax badanna waa la haystaa fabiriwaayati alkhayri qofka kale warintiisa ayaa tadharu ay ku muuqanaysaa cilat lxadiii xadiidka ciladiisa haaliban sida badan kama qaala abu xaatimin araasiy fii xadiiin siduu ka yidhi oo wuxuu yidhi abu xaatim warawaa abu mucaawiyata adariir can hishaami bni curwata faadhara cilata hada alxadiidi buu daahiriyey oo muujiyey yani abuu mucaawiya wuxuu ka wariyey hishaam ibnu curwa xadiidka hishaam laga warinayana ciladiisoo muujiyey abu mucaawiya oo riwaayadiisaa muujisay marka eyr isagii oo keyr ah ayaa waxaa ku muuqday riwaayo kale ciladeeda amar marka yani ama arinkaas eh, alamru اhaani halkaan ha iska joogo hada aakhiruhu اllahu sal اllah wslm clى nabiyina mxamedi walih wsلم